الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan gelaynaa kitaabkii afaraad iyo saxaabiga ugu horeeya cumayr bin sacdin la yidhaahda magaciisa saddex kitaab ayaan soo dhammaynay waana toddoba kii afaraad baanu gelaynaa shan iyo lix iyo toddobana waynoo dhinaanayaan haddii rabbi idma subxaana wa tacaala qaybtiisa afaraad waxaa ugu soo horeeya cumayr bin sacdin saxaabiga lagu magacaabo cumeer bin sacdin nasiiju waxdi nasiij waa nin arrintiisu ay gaar tahay nasiiju waxdihi gaar bay u tahay nasiijkiisa nasiijka inta badan duntaa la yidhaahdaa laakiin waa nin arrintiisu ay gaar u tahoo wax walba oo wanaaga uu qabanaya keligii u qaas ah cumar ibnu khadaab baa sidaa yidhi tajaraca wuxuu ka baday alghulaamu kii yaraa ee cumayr bin sacdin alansaariy ee reer ansaaro ahaa ka'sa lyutmi agoonnimada galaaskeeda iyo walfaaqati faqriga faqri koobkiisa iyo agoonnimo koob uu ku jiro ayuu ka baday tajaraca wuxuu ka baday algulaamu ghulaamkii cumayr bin sacdin ahaa alansaari reer ansaarna loo nisbeeyey ka'sa lyutmi agoonnimada galaaskeeda iyo koobkeeda iyo walfaaqati waa hadal ististacaaro ahoo waxaa loola jeedaa wuu faqiirtoobay oo wuu agoontoomay faqiirna wuu ahaa mundu laga soo bilaabo nucuumati adfaarihi intay ciddiyaalkiisu qoyanaayeen amay jilicsanaayeen waa intuu yaraa asagoo yar ayuu ka baday galaas agoonnimo iyo fakri ah. faqad madaa waa tegey oo wuxuu aaday abuuhu aabbihii ilaa rabbihi rabbigii xaggii waa uu dhintay duuna an yatruka asagoonan uga tegin lahu canugii yaraa maalan xoolo walaa muciilan iyo cid kafaasha iyo cid u soo kafaasho u noqota nin asaga ee kafaalo qaada labadoogama tegin faqad madaa waa tegey oo wuxuu aaday abuuhu aabbihii ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa duuna an yatruka asagoon uga tegin lahu asaga maalan xoolo walaa muciilan iyo cid kafaashoo dhaqaalaysa una taagnaataa laakinna laakiinse ummahu hooyadii waa cumir hooyadiise maa labisad maba daahinba an tasawajat inay guursatay min hara taajir nin hara ahoo hodan ahoo min afriyaa'i alaws aws taajiriintooda ka mid ah ayay guursatay markii axdaaddii asaydii ay markaa u dhammaatay yudca loogu yeero aljullaas ibnu suwaydin jullaas ibnu suwayd nin la yidhaahdo hodan ahoo taajir ahoo taajiriintii reer aws ka mid ah ayay guursatay laakinna laakiinse ummahu hooyadii waa cumir hooyadiise maa la maysan habsaamin oo kama dibdhicin an tasawajat inay guursatay min hariyin taajir oo min ahriyaa'i alaws aws taajiriintooda ka mid ah yudcaa loogu yeero aljullaas ibnu suwayd fakafala wuxuu kafaalo qaaday ibnaha canugeeda cumayran cumayr ahaa wadammahu ilayhi waana u soo tiiriyeyo xaggiisuu ku soo daray carruurtiisa iyo gurigiisii ayuu ku soo daray kii yaraa ee agoonka ahay cumayr oo ay dhashay hooyadii uu markaa guursaday yudca waxaa la yidhaahdaa oo loogu magacdhawaa dhawaa aljullaas ibnu suwaydin fakafala julaas wuxuu kafaalay ibnaha wiilkeeda cumayran wa dammahu wuu u soo dumay canugiina ilayhi xaggiisa macnaha gurigiisii ayuu keenay ilmihiisa ayuuna ku soo daray waqad laqiya wuxuu kala kulmay cumayr bin biri ljulaasi junaas oo adeerkii ahaa baarinimadiisii iyo wa xusni ricaayatihi dhaqaalayntiisa wanaaggeeda iyo wa jamiili cadfihi naxariistiisa iyo turitaankiisa wanaaggeeda jamiilnimadeedii quruxdeeda maa ayuu kala kulmay jacalahu ka yeeshay yansa inuu halmaamaba annahu yatiimun inuu agoon yahay arrin halmaansiisay inuuba agoon yahay ayuu kala kulmay adeerkii aad buu u dhaqaaleeyey inuu hilmaamo ayuu gaarsiiyey inuu asagu agoon yahay waqad laqiya uu kala kulmay cumayr min biri julaas julaas wanaaggiisii baarinimadiisii wa xusni ricaayatihi ricaayadiisa iyo dhaqaalayntiisa wanaaggeedii wa jamiili caطfihi turitaankiisa quruxda ay leedahay maa ayuu kala kulmay jacalahu ka dhigtay cumayr yansaa inuu hilmaamo annahu yatiimun inuu agoon yahay sidii aabbihii oo kale ayuu dhaqaaleeyey waana sida loo baahan yahay haddaad guursato hooyo ilmo wadataa canugaaga nacay iyo kan dhibka badan iga dhaqaaji iyo ma arki kara looma baahna waa waxaan fiicnayn waxaa loo baahan yahay ilmaha aabbahood waayey ama geeri ha ku waayaano ama furiin habartii la furay labadaba ha ahaatee haddaad guursato saad hooyada iyo xaaskaaga u jeceshahay oo kale inaad u jeclaatilmahay markaa wadato adeerada qaarkood ma wanaagsano hooyo keliya un rabaan kuwa qaarkoodna saasay u dhaqaaleeyaanoo waxaa canugan la halmaansiiyey adeerkii u hilmaansiiyey inuuba agoon yahayba aabbihii maba tebinba kaalin fiican ayuu uga soo baxay fa axabba wuu jeclaaday cumayr aljullaasa adeerkii jallaas ayuu jeclaaday xubba alibni canugasuu u jeclaaday liabiihi aabbihi aabbihiisuu u jeclaadu u jeclaaday kamaa wlica jullaas sida uu jullaasna u jeclaaday bicumayrin kii yaraa ee cumayr ee xaaska uu guursaday ay dhashay walaca alwaalidi galgacaylka iyo lawciga iyo jacaylka waalidka biwaladihi uu jeclaado asagana aabbihii oo kalu u jeclaaday jolaasna wiilkiisii oo kale ayuu markaa u jeclaaday oo waxay iska arkeen labadooda wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo namaa uu koro ama uu koraayo cumayr wa shabba uu barbaaraayo sii koraayo yasdaadu mid u ziyaada aljullaasu julaas lahu canugii xubban jacayl baa usii siyaadaayey mar walba wax ku darsado mar walbuu korahayuu sii barbaarayaba julaas wuu sii jeclaanayaa canugii xubban jacayl wa bihi icjaaban ay wa icjaaban bihi iyo icjaab la dhicid iyo sii jeclaasho canuguu markaa sii jeclaanayo icjaaban farxadna waa la dhihi karaayo yasdaadu waxa uu kordhahayay aljullaasu lahu canugaa sii koraaya xubban jacayl waicjaaban bihi iyo farxad uu la farxayo aad ugu sii farxayo canugaa koraaya limaa kaana wixii uu ahaa darteed yaraa mid ku arka fiihi canugaa yar min amaaraati alfitnati xagga caqliga iyo garaadka calaamaadkeeda iyo wاnajaabati xagga najaabada iyo fariidnimada waa isku macno dhow yihiin canug yaro fariid ahoo firfircoon fidno iyo caqli iyo dhug iyo garaad badan buu ahaa taasaa waxay keliftay jullaas inuu canuga aad u sii jeclaado wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo namaa uu weynaanahayo namaa ee uu korahayo ee uu sii weynaanaayo canugii yaraa kullamaa nama mar kasta uu korahayo dhe oo washabba uu sii korahayo sii barbaarahayo yasdaadu mid u ziyaada aljulaasu julaas waxay u ziyaadinaysay lahu arrintaa xubban jacay wa bihi icjaaban ay wa icjaaban bihi iyo farxad uu ku sii farxaya canuga limaa kaana wixii uu ahaa yaraa mid ku arka fiihi gudihiisoo min amaaraatin calaamaadka alfitnati calaamaad ayuu ku arkaayo xagga dakigii caqligii waannajaabati fariidnimada allatii taasoo tabduu ka soo muuqanaysay fii kulli camalin camal kastoo min acmaalihi camaladiisa ka mid ah howl walba oo howlaha cumayr uu qabanayo waxaa ka muuqanaysay fariidnimo iyo caqlii daki shamaa'ili alamaanati iyo tilmaamaha ama amaanada tilmaamaheeda amaanaadka iyo wasidqi sidqiga shamaaisheeda iyo tilmaamaheeda muuqashada ka soo muuqanaysay yuu aad ugu farxaayey allatii taasoo tadharu daahiraysay ka soo dhexbaxaysay fii kulli tasarufin dhaqdhaqaaq kasta oo min tasarufaatihi dhaqdhaqaaqooyinkiisa ka mid ah dhaqdhaqaaq walboo dhaqdhaqaaqooyinkiisa ka mid ah canugaa yar waxaa ka soo daahiraayey calaamaadka ammaanada iyo runta waa waxyaabaha kelifay inuu aad u jeclaado julaas canugaa yar waqad aslama waa islaamay alfataa kii yaraa waa cumar bin saciid wahwa saqiir bin sacde wahwa saqiir asagoo yar asagoo saqiir ahoo lam yujaawiz alcaasharata toban aan gudbin min cumrihi cumrigiisa ilaa qaliilan wax yar maahane toban ma dhaafin hadduu dhaafayna wax yar buu dhaafay asagoo sidaa ah ayuu islaamay waqad aslama waa islaamay alfataa wiilkii dhallinyaraha ahaa wa cumer bin sacdin wahwa saqiirun asagoo yar lam yujaawiz aan gudbin alcaashirata toban min cumurihi da'diisa ilaa qaliilan wax yar maahane hal ama laba ama saddex buu ku darsaday fawajada wuu helay aliimaanu iimaankiibaa fii qalbihi qalbigiisii alqadi ee qoyanaa wuxuu ka helay makaanan meel khaaliyan oo maran iimaanka ayaa wax helaya iimaanka qalbiguu galaa iimaankii cumeer qalbigiisii gelaaya markuu qalbigii galay qalbi qoyan buu ahaa ama cusub makaan buu ka helay khaaliyan maran waa qalbi aan weli wax gelin nifaaq gelin shirki gelin xumaan iyo xasad aan gelin qalbi maran oo nadiif ah ayuu iimaankii helay fatamakkana minhu wuu degay marka markuu arkayba qalbi nadiif ah oo qoyan inuu arkay fatamakkana minhu meeshii buu markaa degay waalfaa wuu helay alislaamu islaamkiina fii nafsihi nafsadii wiilka assaafiyati ee saafiga ahayd ashafaafati ee nadiifka ahayd shafaafada waa marada aad u jilcan baa loola jeedaa waa meel nadiif ah oo si matqaana waxyaabo kale aan lahayn qalbi saafi oo shafaafad ah ayaa wuxuu islaamkiina ka helay turbata qisbatin carro doog ah qisbadu waa wixii barwaaqo ah waa dhul khisba ahoo carro doog ahoo wixii lagu beero isla markii soo baxaysa waa iska isticaara hadalladaas oo dhan ba fataqalqala kolkaasuu galgalay fii hanaayaaha laalaabkii laalaabkii qalbiga yuu islaamkii dhex galay xubin kastoo jasadkiisa ka mid ah yuu islaamkii dhex galay waaye fa kaana wuxuu ahaa calaa xadaafati sannihi asagoo da'diisuna ay yaray waa canugaa yare laa yata'akharu midaan ka dib dhicin can salaatin salaa khalfa rasuuli illaahi rasuulka gadaashiisa sal allahu calayh wasalam isagoo canug yar ahoo xadaadati sin ah oo weliba da'diisu ay yareed wuxuu ahaa laa yata'akharu midaan ka daahin can salaatin salaad oo khalfa rasuulillaahi rasuulka gadaashiisa ah wa kaanat ummuhu hooyadiina waxay ahayd tadamiruhaa mid buuxsantay alfarxatu farxad ayaa ka buuxsantay ayadoo dhanba farxad ayaa buuxisay hooyadii kullamaa mar kastoo ra'atu ay aragto daahiban canugeedoo u sii socda ila almasjidi masaajidka ow aayiban minhu ama ka soo laabanaya dariishaday ka arkaysaa canugeedii yaroo masaajidka gelaaya aad bay u farxaysaa mar asoo ka soo baxayoo kebihiisii soo watay arkaysaa farxad baa buuxisay taaratan maca zawjiha mar ninkeeduu la socdaa adeerkii wa taaratan waxdah marna keligii marna adeerkiisa gacanta ka hayo masaajidka u soo wada markay aragtay aad u faraxdaa marna keligiisay aragtaa asoo masaajidka gelaya ama ka soo baxaya adeerna markaa waa maqan yahay wa saarad waxay ku socotay xayaatulghulaami canugaa yar noloshiisa waa cumeer bin sacde calaa haada annaxwi xaaladaasay ku socotay saasay ku socotay macnaha nolol fiican barwaaqo leh hooyadii iyo adeerkii la nool yahay diinta islaamku uu ku tamatucayo salaadii aadahayo saasay ku socotay xayaatadii canugii cumer bin sacad haa'inatan ayadoo bogaadsi leh ayadoo haania ah haania ayadoo hani ahoo nolol bogaadsi ah leh waadicatan nolol nabad ah oo deganna ah laa yucakiru uusan dhoobaynin safwaha nadiifnimadeeda mucakirun wax wax dhoobeeya safadu waa biyaha xareed ah mar allaala markay meesha fadhiyaan haddii waxoogaa saca iyo lo-da ay sii korkormaraan dhoobay noqotaayo biyo dhoobaysan buu noqdaa haddii biyaha sidiisa loo dhaafana biyo nadiif ahoo xareed ah saasuu markaa noqdaa marka noloshoodu waxay nolol aan dhoobaynin wax wax dhoobeeya walaa yukadiru aan calawinin hanaa'atahaa bogaadsigeeda mukadirun mid wax calowiya calowgina waa isku midoo wasaqdii iyo wixii nadiifkoo laysku qasay oo kale markaa loola jeedaa marka wax saa u wasaqeeyey ma jira noloshooda oo nolol fiican oo hanii ahoo bogaadsi ah yay markaa ku socdeen xataa shaaa allahu ilaa ilaahay uu doonay an yacrida inuu u soo bandhigo algulaamu canugii alyaaficu ee qaangaarka u dhowaa yaafic oo canug bislaaday welima qaangaarin laakiin qaangaarkii madaxa geliyey oo markaa u soo dhowaaday ilaa ilaahay uu doonay inuu u soo bandhigo litajarubatin tajarubo oo min ashaddi tajarubaat tajarubaadka iyo imtixaanaadka kuwa ugu dardaran cunufan xagga adayga ah wa aqsaahaa ugu kakan qaswatan xagga qalaylka iyo kakanaanta imtixaan noocaasa in la tajarubiyo tajarubku waa tijaabo in la tijaabiyo min ashaddi min ashaddi اtajaarubi tajaarubooyinka iyo istijaabinta tan ugu adag cunufan xagga adayga wa aqsaahaa ugu adag qaswatan xagga qalalnaanta iyo wa an yamtaxinahu inuu ilaahay imtixaama canuga imtixaaman imtixaan qallama uu yar yahay ama ay yareed marra inuu soo maro bimilihi imtixaanka oo kale fatan wiil oo fii sinihi da'diisa ku jira wiil da'diisa intaa ay tahay oo yar imtixaan la mariyey ma jirin macnaha uu yaraa inuu soo maro mihilkeeda imtixaanku muxuu ahaa fa fi sanati اtaasica sanadii sagaalaad lilhijrati hijrada sagaal ka ahayd aclana wuxuu daaha ka qaaday ama uu caddeeyu ogeysiiyey alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh casmahu go'aankiisii calaa gaswi ruum uu doolaayo inuu ku duulo ruum fii tabuka tabuug meesha la yidhaahdo wa amara almuslimiina muslimiintana wuxuu amray rasuulka bian yastaciduu inay u diyaar garoobaan wayatajahazuu ay u qalqaalsadaan lidaalika arrintaa tajahus isticaad waa isku macno bal inay tajahuskii sameeyaanay diyaargaroobaan waxay ku bixi lahaayeenna ay sii qalqaalsadaan ayna diyaar garoobaan fa fi sanati taasica sanadii sagaalaad lilhijra hijradu sagaal ka ahayd aclana wuxuu daaha ka qaaday alrasuulu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh casmahu go-aankiisii ahaa calaa gaswi ruum ruum duulaankeedii oo fii tabuuka tabuuk meesha la yidhaahdo wa amara almuslimiina muslimiintii wuxuu amray bian yastaciduu inay u diyaar garoobaan wayatajahazuu ay u qalqaalo tagaan lidaalika arrintaa wa kaana calayhi الsalaau wassalaam nebiga caadadiisu waxay ahaan jirtay idaa araada haddii uu doono an yaqsuwa inuu duulo qaswatan duulaan lam yusarix biha muusan caddayn jirin nebiga sidiisaba mar allaala marka uu rabo inuu meel ku duulo saraaxo uguma sheegi jirin wa awhama wuu moodsiin jiray waa maaweelin jiray macnaha awhamka waxaa loola jeedaa waa maldahaad annahu yuriidu inuu doonayo jihatan jiho hayra aljihati alatii yaqsudu ilayhaa aan ahayn jihada uu socdo uu qasdaayo wuxuu moodsiin jiray dadka amase ee uu dadka udmoodsiin jiray inuu jihada uu u socdo ay tad tahay laakiin aysan ahaynoo mid kale uu doonaayo waa awhame wuxuu moodsiin jiray rasuulka annahu yuriidu inuu doonayo jihatan jiho iyo dhinac hayra aljihati jihadii aan ahayn allatii yaqsidu uu u qasdaayo ilayha xaggeeda dhinacan markuu rabo inuu aado meeshaanuu ka baxa xagga wax ka soo wareege saasay xaaladiisu ahayd ilaa min qaswati tabuuka duulaankii tabuuka mooyaane inta kale ka soo hartay ma macad ma caddayn jirin fa fainahu maxaa yeelay ayadu bayanahaa waa u caddeeye linnaasi dadka dadka waa u caddeeyo tabuuk waxaan u soconaa buu dhahay tabuukee markaa ogaada waa libucdi shuqa masaafada oo dheer sababteeda wa cidami lmashaqati mashaqada iyo dhibka weynaanteeda wa quwati alcaduwi cadowga xoog badnaantiisa intaasaa jirtay liyakuuna annaasu say dadku ugu noqdaan calaa bayinatin xuja wax cad ayagoo ka haystaa min amrihim arrintooda in maalintaa dadka loo caddeeyey sababtaasaa keentay si ay bayino iyo caddaan amarkooda ugu haystaan faya'khuduu ay u qaataan lilamri amarka uhbatan diya uhbatahu diyaargarowgiisii wayucidduu lahu ayna ugu diyaargaroobaan cuddatahu diyaargaroogiisii bacdamaa meel fog ay tahay sahay ku filan inay aruursadaan wa calaa raqmi inkastoo ay jirtay min ama sayfi jiilaalkii wakhtigaasi jiilaalkii kaana wuxuu haa qad dakhala mid soo galay xilligii jiilaalkaa la gaaro jiilaalkii baa soo galay waalxarbu kulaelkiina qad ishtadda wuu adkaadoo xoog buu u darnaaday wafimaara mirihiina qad ay canab way bislaadeen wadilaala hararkiina qad taabad way wanaagsanaadeenoo geed walba hoos fiican buu leeyahay waannufuusa nafafyaalkiina qad rakanad waxay u janjeeraan ila taraakhi taraaqi wax la yidhaahdo taraaqiga waxaa loola jeedaa waa nasasho xilliga jiilaalka dadku eed uma shaqayn karaan saa darteed baa ilaahay dadka wuxuu ku barwaaqeeyaa in dimaartiina ay bislaadeen geedihiina har fiican ay leeyihiinoo necow baa markaa timaadaa ayadoo xaaladdaa ay jirtaa laba marba markuu shaqeeyo waxaad arkaysaa asoo saxaaradii iyo tukaankii kiisaa kuwa hoos jiifa qofkii marka aad bay maalmahaasi taraaqigii nasashadu naftu ugu iilataa qad rakanad mid u janjeertay u iilatay bay ahayd ila taraakhi nasasho iyo watakaasuli waxsi hawsha si fiican looma qaban karo xilliyada wahsina markaa wuu jiraa cala ara'mi ayadoo ay jirto min daalika arrintaa kollihi dhammaanteed faqad labbaa way ajiibeen way oggolaadeen almuslimuuna muslimiintii waxay ajiibeen dacwata nebiyihim nebigooda dacwadiisa yeeritaankii calayhi الsalaatu wasalaam uu u yeedhay wa akhaduu waxay bilaabeen inay gudagaleen yatajahazuuna inay qalqaalaysanayaan wayastaciduunayna diyaargaroobayaan yatajahazuuna wayastaciduuna inay diyaargaroobayaan wixii ay ku bixi lahaayeenna ay diyaarsanayaan saasay markaa guda galeen hayra laakiin anna طaa'ifatun koox oo min almunaafiqiina munaafiqiintii ka mida akhaduu waxay bilaabeen yuhabbituuna inay waxsigeliyaan alcasaa'ima nimankaa go'aanka gaahay nimankii casaa'imta qaatee go'aankii gaadhay yuhabbituuna inay waxsigeliyaanay cuslaynayaan bay bilaabeen oo wayuuhinuuna ay daciifinayaan alhimama himamtii ay lahaayeen himamkii iyo ujeeddooyinkii ay lahaayeenna inay daciifinayaan wa wayuhiiruuna inay kicinayaan ashukuuka shakiyaalo inay kicinayaan wayaqmisuuna ay cayaanay duraan alrasuula rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh dhinacaasay aadeen ayagiina nimankii munaafiqiinta ahaa waxay intaa wixii ka bilowda guda galeen ay bilaabeen inay waxsi geliyaan dadkii casaa'imta ahaa casaa'imihii iyo go'aamihii ay gaareen yay leeyihin ma haddaad baxaysaan ma ujeedaan miyaa beerihii bislaaday wa yuuhinuuna inay daciifinayaan alhimama himamta wixii murugo ahaa iyo ujeeddooyin qalbiga ay gashteen inay ka daciifiyaan wa wayuhiruuna inay ku kiciyaan ashukuuka shakyaalo war waa meel fog ma soo noqonaysiin ilmihiina way dhimanayaan way baaba'ayaan baayo wax wax siiya ma laha shakuug bay kiciyeen wayadamizuuna intaana waxaa ka darnaa inay dureen oo ay wax ka sheegeenay caayeen alrasuula salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wayuطliquuna waxay sii daayeen wayuliquuna inay sii daynhayaan fii majaalisi meelaha ay fadhiyeen alkhaaska khaaska u ahaa min alkelimaad kelimaad inay ku sii deeyaan ee ku sheegaan waa meelii fadhi ku fadhiisanayeen maa yadmiquhum wax ku calaamadeeya bilkufri gaalnimo damqan calaamadayn wax ku sumudeeya ayaga hadallabay ku hadleen hadalladaasoo lagu sumudayn karo oo loogula calaamadayn karo kufrinimo iyo gaalnimo wa fii yowmin maalin oo min haadihi اlayaam maalmahaa ka mid ah allatii taasoo sabaqad raxiila aljeish sabaqad ka horaysay wax yar ama ka horaysay raxiila aljeishi wa fii yowmin maalin oo min haadihi alayaam maalmahaa ka mid ah allatii sabaqad ka horaysay raxiila aljeyshi ciidanka dhaqaaqiisa yaa caada wuxuu ku soo laabtay algulaamu kii yaraa waa cumeer bin sacd ilaa beytihi gurigiisa bacda adaa'i asalaati fi lmasjidi waa markuu ku soo gutay ee uu ku tukaday salaada masaajidka kadib yuu gurigii ku noqday waqad imtala'at waxaa ka buuxsamay nafsahu nafsadiisa biطaa'ifatin koox mushriqatin ifaysa oo min suwari اlbadeli wax bixintii qaabkeeda ah almuslimiina muslimiinta say wax u bixinayeen iyo wa tadxiyatihim huritaankii ay naftooda hurayeen ama xoolahoodaba ra'aahaa ee uu ka soo arkay bicaynihi indhihiisa wa samicahaa kuna soo maqlay biudunayhi dhegihiisa waxaa mar kasta hortiisa imaanahay wiilkii oo nafsadiisii ka buuxsamay daa'ifooyin iyo qeybyaalo iftiimaysa oo xagga suwarka iyo qaabka bixinta muslimiintii wax xuritaanka oo indhihiisii ku soo arkay dhegihiisana uu ku soo maqlay intuu masaajidka joogay kiibaa hortiisa soo marmarahaya faqad ra'aa cumeer wuxuu arkay nisaa almuhaajiriina waalansaari dumarkii ansaar iyo kuwii muhaajiriinta yuqbilna soo aadahayo soo qaabilaya calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa sala allahu calayh wasalam wayanzacna siibahaya ama wayanzacina bixinaya oo siibaya xulayahunna dahabkooda wayulqiihu ku tuurahayay ku ridaya bayna yadayhi nebiga hortiisa sal allau calayh wasalam nebiga hortiisa ku ridaayo liyujahiza suu ugu diyaar gareeyo bihamanihi lacagtiisa aljaysh alghaazi ciidankaa duulahaya fii sabiili illah ee tabuuka u sii socda wa absara waa arkay bicaynay ra'sihi laba macnaha bicaynay ra'sihi madaxiisa labadooda indhood ayuu ku arkay labada indhood baa loola jeedaa cuhmaan ibnu cafaan oo ya'tii la yimid bijiraabin kiish fiihi uu ku jiro alfu diinaarin kun diinaar oo dahaban dahab ah yuu cumar indhihiisii ku arkay wa yuqadimuhu u soo gelinahaya lilnabiyi nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wa shahida wuxuu arkay cabdiraxmaan ibni cawf yaxmilu xambaarsan calaa caatiqihi qoortiisa mi'atay uuqiya laba boqol oo uuqiyadood oo min adahabi dahab ahoo wa wayulqiiha ku daadinayoo ku ridaya bayna yaday nebiyi اlkariim nebiga kariimkaa hortiisa bal innahu iska badaaye asagu ra'aa rajul nin buu arkay oo kale ninkaasoo yacridu u soo bandhigay firaashahu joodarigiisii judaarigii uu ku jiifay yuu suuqa keenay lilbayci liyashtariya suu ugu iibsado amanahu lacagtiisa sayfan sayf yuqaatilu bihi uu kula dagaalamo fii sabiili اllaahi ilahay jidkiisa subxaana wa tacaala faakhadaha wuxuu bilaabay cumayr cumeer intaa markuu soo arkay yastaciidu inuu soo xasuusto marka inuu ku soo celceliyo wixii maanta soo aragtay suuqa iyo wixii dhacdadii kugu dhacay markaad guriga timaado maskaxdu way kusoo celcelisaa dagaalkaad gashay iyo kii lacagta kaa dhacay iyo ninkii waxaad ka gaday oo maanta lacag jeexan ku siiyey iyo way kugu soo noqnoqotaa markaad guriga timaado saa darteed wuxuu bilaabay cumayr inuu ku soo xasuusto uu ku soo celceshto haadihi suwar suwarka alfadati kelida ah alraayicati ee quruxda badan qaabkaa uu soo arkay ee quruxda badanee fadada ah fadada waa waxaan ayadoo kale la arkin ayuu bilaabay inuu soo xasuusto wayacjabu uuna la yaabo min tabaaطu'i cagajiidka aljullaas can اlisticdaad diyaargarowga liraxiili safarka maca arasuuli rasuulka micigiisa lala safro salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh aad buu la yaabay ummaddaasay u diyaargaroobayaan iyo adeerkii jullaas suu u daahayo tabaadu'i waa cagajid waa isdibdhigid isdaahin aljullaasi can اlisticdaadi diyaargarowga uu ka daahaya liraxiili safarka maca rasuuli rasuulka micigiisa lala safraya salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyo wata'ahuri ta'ahurka iyo dibdhaca adeerkii can اlbadali waxbixinta uu ka ta'ahurayo calى الraqmi ayadoo ay jirto min qudratihi qudradiisa inuu kari karo iyo wayasaarihi inuu fudud yahay macnaha hantina uu heli karo saarka macnaha waa inuu hantina awoodi karo uu hantiilo yahay haddana qudro iyo awood uu u leeyahay inuu wax bixiyo haddana uusan wax bixinaynin wa kaannamaa waxaad moodaaba araada inuu doonay cumayr an yastaira inuu kiciyo himata julaas julaas himigiisi hamiga julaas inuu kiciyo ayuu doonay oo wayabcaa uu kiciyo alxamiyata fii nafsihi xamiyada iyo ficilada nafsadiisa inuu ku kiciyo haddii lagu dhaho saaxiibkaa waxaasuu sameeyey saaxiibkaa guri buu dhistay saaxiibkaa gaari cad buu gatay waa xamigaagaa la kicinayaa waxaad ku talagelaysaa alla leha adigana dhisee gado marka qofka marka la rabo in la kiciyo saaciibkii iyo faca iyo waxaasaa la yidhaahdaa faca saasuu sameeyey ciyaalka iskuolka markay si fiican wax u shaqayn waayeen ay imtixaanka ka soo bixi waayaan waxaa la yidhaahdaa war shahaaduu soo qaatay war faca macallinka buu soo siiyey canigi baad arkaysaa dadaalaya markii dambe marka xamiyada taasaa loola jeedaayo wuxuu kicinahayey xamiyada iyo dareenka ku jira fii nafsihi nafsadiisa wa kaanama waaba sidii ama waxaad moodaa araada cumar inuu doonayo istiira inuu kiciyo himmata julaas adeerkii julaas himadiisa dareenkiisa abcaa uu bixiyo alxamiyata xamiye inuu ku kiciyo fii nafsihi nafsadiisa faأkhada wuxuu bilaabay yaqusu calayhi inuu uga sheekaynayo akhbaara maa samica wuxuu soo maqlay khabarkooda wara'aa uuna soo arkay wakhaasatan khaas ahaan wuxuu u sheegay khabara ulaa'ika kuwa khabarkooda annafari ee kooxda ah min almu'miniina ee mu'miniinta ka mid ah aladiina qadimuu u soo galay calىa rasuuli اllaahi rasuulka alla salى اllahu calayhi wasalam wasa'aluuhu weydiistay rasuulka fii lawcatin si tiiraanya leh iyagoo aad u tiirahaya iyo rasuulku waxay weydiisteen an yadumahum ila اljeyshi inuu ku daro ciidankii algaazi duulaayay fii sabiili illaah jidka alla ku duulayo in lagu daro faraddahum uu celiyey annabi nebiga sala allahu calayh wasalam baxlaabta buu dhahay guryihiina aada taasna waa uga sheekeeyey faraddahum annabiyu liannahu maxaa yeelay lam yajid ma helin rasuulka cindahu agtiisa min alrakaa'ibi gaadiidkii maa yaxmiluhum calayh wuxuu ku xambaaro wuxuu ku xambaaro ayuu markaa waayey fatawallow way iska jeesteen wa acyunuhum indhahoodoo tafiidu ay ka da'aysa min demci ilin xasanan tiiraayo iyo murug darteed anlaa yajiduu inay waayeen oysan helin maa yuballiquhum wax gaarsiiya amniyatuhum yididiiladoodii ay u qabeen fi ljihaadi jihaadka wa yuxaqiqu u xaqiijiya lahum ayaga ashwaaqahum hilowgii ay u qabeen ilistishhaadi inay meeshaa ku soo dhintaan tii waydaa ay waayeen darteed ay markaa la oynaayeen arrintaana waa looga sheekeeyey julaaso sheekada looga sheekaynayo waxay kelifaysaa inay xamiyadiisu kacdo inuu asagoo dhan dareenkiisa kaca laakinna laakiinse aljullaasa jullaas maa kaada ma sigin yasmacu inuu maqlo min cumayrin cumayr maa samica wuxuu ka maqlay wixii uu ka maqlay markuu ka maqlay ma sigin xata اnطalaqat ilaa ay ka soo baxday ka soo booday min famihi afkiisa kelimatan kelimad adaarad duulisay sawaab alfataa almu'min wiilkaa dhallinyaro ee mu'minka caqligiisa wax caqligiisiiba qaaday oo isagoo dhan miirka ka qaaday hadalkaasuu ku hadlay adeer id samicahu wakhti uu maqlay yaquulu asagoo dhahaya julaas in kaana muxammadu muxammed hadduu saadiqan run ku sheegaayo fii maa yaddaciihi wuxuu sheeganayo oo min annubuwati nebinima haddayba run tahay fanaxnu anagu ayaa sharu min alxamiiri dameerka ka shar badan buu yidhi dameer baanba ka xunnahayba hadduu ka nebi yahay hadalkaasuu ku hadlay ninkii qiimaha lahaa ee jullaas ahaa hadalkaana waa hadal canug yaraa imaan kale caqligiisii bixisay waa duule sawaabtiisii caqligiisi baa baxayba wuu duuliyey id wakti samicahu uu ka maqlay yaquulu jilaasoo adeerkiisoo dhahaya in kaana haddii muxamadun saadiqan muxamed saadiq iyo runlow uu yahay fii maa yadacii waxa uu sheeganayo oo min annubuwati nebinimo ah fa naxnu annagu sharun baanu nahay kuwa ka xun oo ka shar badan oo keliya tirna xamiiri dameerkan keliyadana buu yidhi dameerahabana dhaamada laqad mar allaala markay meeshaa maraysay laqad shudiya wuu wareeray marka laqad shudiya waa wareeray cumeer mimaa samica wixii u maqlay ma filaynin arrintaa inay julaas ka soo baxda kama filaynin mima samica famaa kaana ma uusan ahayn oo cumeer yadunnu mid u maleeya ana rajula nin lahu caqlu julaas julaas caqligiisoo kala leh iyo wa sinuhu da-diisa oo kala leh taniddu inay kasoo soo boodayso min famihi afkiisay kasoo baxayso midla haadihi alkelima kelimadan oo kale cumeer mar kasta marna maskaxdiisii ma gelin wuu wala wareerayba arrintaa laqad judiha cumayrun cumayr wuxuu ku wareeray mimaa samica wixii adeer uu ka maqlay famaa kaana ma uusan ahayn yadunnu mid u maleeya anna rajula nin lahu caqlu julaasi julaas caqligiisa oo kale leh iyo wa sinnahu da'diisa oo kale tanidu inay ka soo baxayso min famihi afkiisa midla haadihi alkelima kelimadan oo kale allatii taasoo tukhriju ka saaraysa saaxibahaa saaxiibkeeda min aliimaani iimaanka ka bixinaysa dafcatan waaxidatan hal dafca keliya amuu gaal noqday amuu aan la dhehayn oo isla markii uga baxaya ee islaamka iyo iimaanka waayo nebi hadduu nebi yahay nebi moxamed dameerkaa iga fiican wax sahlan ma aha waa inkiritaan bataatan la inkiro risaalada nebiga sala allahu calayh wasalam saa darteed ninkan qof kalaba ha dhahee ma la malaynaynin jawaas caqligiisoo kale nin leh ama da'da uu gaaray inay kelimadan ka soo baxdo allatii tukhriju saaxibaha saaxiibkeeda ka saaraysa min aliimaani dafcatan waaxida oo watudkhiluhu gelinaysa fi lkufri gaalnimo min awsaci abwaabihi albaabaha kaafirnimada meelaheeda ugu waasicsan inay gelinayso ma loo malaynaynin wakamaa tanطaliqu اlaalaat sida ay uga soo baxdo ama siday uga soo baxsato aalaadka alxaasibatu wax lagu xisaabo addaqiiqati ee daqiiqadee aad u fudud fii xisaabin xisaab maa yulqaa waxa lagu rida ilayha xaggeeda oo min almasaa'ili combyuutarka ka soo qaat su-aal yar haddaad weydiiso horuu kugu soo tuuraya dadka shaqaalaha ah khaasatan ganacsatadii tukaanleyda bahal yar bay isticmaalaanoo xisaabka lagu isticmaalo markii hore dhibaato baa dadka xisaabta ka haysatay mar allaala marka neefafka ariga suuqa saylada la keeno ee lacagta lagu xisaabayo halhal baa loo xariijin jiray baa la yidhi saasaa loo xisaab kun marka la xariijaa kun kale hoos baa la isku daraya kow la markaasay xisaabtu sa ahaa jirtay laakiin maanta mar allaala marka dukaanka laguu soo galo dhowr macwiisa lagaa qaato saliidda soo deji waxaa soo deji wixii o dhanoo meesha saaran aalad yar buu soo qaadaa wuu ku dhufanayaa markuu isku dardaro waxay lamidtaha uu taabanayaan way soo goodaysaa soo maaha marka saasoo kale aalaadka noocaas ah say u soo baxdo macnaha wix allaala wixii masaa'il ah ee markaa la weydiiyo wa kamaa tanطaliqu say uga soo baxsato alaalaaت اlxaasiba aaladaha lagu xisaabo ee daqiiqee fududee maanta jira fii xisaabi maa yulqaa ilayha waxa la weydiiye lagu tuuro xisaabteeda oo min almasaa'il ah say u soo baxsato yo inطalaqa caqlu اlfataa shaabkii caqligiisii u baxay cumeer bin sacad ah yufakiru asagoo ku fikiraya fii ma yajibu calayhi an yasnaca maxaa ku waajiba inuu sameeyo isla markii wuxuu soo saaray sida makiinadda xisaabta ay u soo saarto maskaxdiisa maxaad samaysaa oo kugu waajib ah ninkii dhammaa ee la filaayey ee khayrka laga rajaynaayey hadduubaad yidhi dameeranka xuma haddii nebi moxamed nebi yahay maxaad samaysaa buu is yidhi xaaladaasuu markaa ku dhaqaaqay laqad ra'aa wuxuu arkay canugii yaraa anna fi sukuuti aamus laga aamuso can iljullaasi jullaas iyo watasaturi calayhi asturid la asturo shib laga dhaho khiyaanatun lilaahi wa rasuulihi inay tahay hadalkan haddii laga aamuso waa khiyaano waxay la mid tahay nebigoo la khiyaanay ilaahayna la khiyaanay subxaana wa tacaala iyo waidraaran dhibaato bilislaami islaamka la soo gaarsiiyey alladii yakiidu lahu dhibkaasay u dhagarfalaanay u maleegaan almunaafiquuna e, iyo waya'tamiruuna bihi ayna mu'tamiraadka u sameeyaan waa shirqooladii waxyaabaha markaa la midka ah tii noocaas ah haddii laga aamuso dhib bay noqonaysaa wa anna fii idaacati ma maa faafinteeda samicahu uu maqlay hadduu dhaho adeerkaya saas yidhina cuquuqan waxay noqonaysaa caasiitaan birajuli nin lagu caasiyey alladii yanzilu degay min nafsihi nafsadiisa mansilata alwaalidi waalidka meesha uu ka dego hadduu arrintan ka aamuso waa khiyaano haddii waa sheega uu dhahana waa cuquuq iyo caasiyitaan nin ninkaasoo yanzilu ka degay min nafsihi nafsadiisa manzilata alwaalidi waalidka booskiisii meeshuu markaa ka dego saasay noqonaysaa maxaa samaysaa buu istahay marka muxuu samayn karaa aadi a buu imtixaanaaday waasaan hore u soo marnay imtixaan adag oo wiil noocaasoo kale uu soo maro uuna ka fakado ay yar tahay yaa la imtixaamay canugii wa anna fii idaacati ma shay faafinteeda iyo sheegiddeeda samicahu uu maqlay uu ninkaa ka maqlayna cuquuqan bay noqonaysaa birajuli nin lagu caasiyo cocaaq lagu noqday alladii ninkaasoo yanzilu ka degay min nafsihi nafsadiisa wayasaan soo tilmaanay cumayr adeer uma haysanina aabbuu u haystay wuxuu hilmaansiiyey wax allaala wixii agoonnimo iyo faqri ah meel fiican buu uga soo baxo wuu dhaqaaleeyey aad buuna u jeclaa marka nin yanzilu ka degay min nafsihi nafsadiisa mansilata alwaalidi waalidka mansilkiisa inuu ku caasiya bay noqonaysaa iyo majaazaati abaalgud liixsaanihi wanaagii uu u sameeyey ilay xaggiisa bilisaa'ati xumaan uu ugu abaalguday taabay bay fa huwa asagoo alladii kii waaye aawaahu ka soo dumay oo ka soo dhoweeyey min yutumin agoonnimo wa adanaahu ka deeqay min faqrin faqiirtinimo wa cawadahu cawadna u noqday u bedel noqdayoo uga bedel noqday faqda abiihi weyntii aabbihi nin noocaasa waay ninkaasaa saas yidhi ama hadalkan sheegay haddii la dhaho dhibaato weyn bay ku noqonaysaa wiilka waa aamusa hadduu dhahona dhinac buu diintii ali iyo ilaah rasuulka ka khiyaanay wixii uu sameeyo markaa ku fakeray sida makiinada xisaabteeda ayuu geliyey jawaabta loo soo bixin doonaba macnuhu waa sidaa iyo majaazaati lixsaanihi ixsaankiisa inuu ugu abaalguday ilay xaggiisa bilisaa'ati xumaa fahuwa alladii kii waaya ninkaa aawaahu soo dumay oo ka soo dhoweeyey min yutmin agoonnimo wa agnaahu ka kaafiyey min faqrin faqiirtinimo wa cawadahu uga bedel noqday faqda abiihi weyntii aabihii wa kaana wuxuu nahaa cala alfataa wiilkaa yar an yakhtaar inuu doorto bayna alamrayn laba arin midood laba amar midood inuu doorto hortiisa timid axlaahumaa midda macaan murun qaraar ay tahay laba arin baa hortaala labada arin tan waa macaan tahay la leeyahay u kharaab ta kale way ka daran tahay macnaha waa laba arinoo kharaar baa loola jeedaa l eh, eh, eh, laba mid baa la yihi bayna alamrayn axlaahumaa midooda macaan murun ay qaraar tahay haddii lagu dhoortaba waa qaraar tahay iska daa macaana cun taas haba qaraar ahba wasarcaana maa si deg deg ah ayuuna ikhtaara u doortay go-aan isla markii go-aan buu gaaray makiinadii bay soo saartay xisaabta markuu ku riday faltafata isla markii wuxuu eegay ila jubaas adeerkiis wa qaala wuxuu ku yidhi wallaahi allah ku dhaartay yaa julaasu julaasow maa kaana ma aha calaa dahri اlardi arlada korkeeda ma saarna axadun qof bacda muxamed ibni cabdillaah muxamed ibnu cabdullah waa nebi muxamed ka gadaal axabba loogu jecel yahay ilaya xaggayga minka xaggaaga nebi moxamed haddii laga reebo qofka ugu horeeyey adduunka waxa aan u jeclahay waa adiga buu yihi xaqiiqdu u sheegay wallaahi faاltafata wuxuu eegay ilى julaasi wa qaala wuxuu yidhi wallaahi yaa julaasu julaaso maa kaana ma ahaanin oo ma saarna calىa dahri اlardi arlada dhabarkeeda axad bacda mxamed ibni cabdillaah moxamed ibnu cabdullaahi kadib axabu ilaya looga kay jeceyl badan yahay xaggayga minka adiga waayo fa anta adigu waxaad tahay buu yidhi aakhiru nnaasi dadka midka iigu waxtarka badan baa tahay buu yidhi yaa wax taray ninkaas hooyadiiba caqli samaysayo mar allaala markii odayga ka dhintay maciin iyo maalna aan looga tegin casaaadiina ay ka degtay intay fikirtay bay oday xoolo leh guursatay ku faqiira hadday guursatay isku kordhintaan waa dhibaato saa darteed baa basarkii caqliga ay samaysay iyo sidii uu wiilka u xanaaneeyey ayuu u qirayaa marka wiilka wuxuu yidhi fa anta adigu aakhiru nnaasi cindii agtayda dadka midka loogu waxtar badan yahay ayaa tahay wa ajaluhum yadan midka iigu weyn baa tahay xagga gacanta calaya dushayda wuxuu baana uu siin jiray waa dhaqaalayn jiray wax kastuu u qaban jiray sidaa darteed korkeyga xagga gacanta iyo waxtarka ninka ugu weyn baa tahay walaqad qulta waxaadse ku hadashay maqaalatan qoraa in dakartuhaa haddaan sheego fadaxtuka aan ku ceebaynahayo hadal baad ku hadashay haddaan sheego waad ceeboobaysaa buuya waan ku fadaxaynaya wain akfaytuhaa haddaan qariyana runta amaanatii aan khiyaanayo ammaanadaydii wixii ammaano ahaa oo waahlagtu aan halaagahayo nafsii nafsadaydii wadiini diinkaygaba waqad cazamtu waxaan go-aan ku gaaray calaa an amdiya inaan tago oo aan aado ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wa akhbirahu aan u sheego bimaa qulta waxaa tiri go-aan bay iga tahay buu yidhi waxaad isiisay dhar ciid waad ii gaday wax kasta waad ii qabatay waad ii dhaqaalaysay gacantoo dhan nin ii furay ayaa tahay laakiin hadal baad ku hadashay maqaalo iyo orax baad tidhi oo haddaan dhaho hadda ninkaasaa saa yidhi aan ku ceebaynaayo waad fadeexoobaysaa haddaan qaryoon ka aamusana waxaan khiyaanay ammaano korkayga saarnayd naftayda iyo diinkaygaan halaagay waqad casamtu waxaan go'aan ku gaaray haddaba ogow adeer calaa an amdiya inaan aado ilaa rasuuliillaah rasuulka xaggiisa sal allau alayh wasalam wa akhbirhu aan u sheega bimaa qulta waxaa tidhi fakun calaa bayinatin min amrika ogow haddaba macnaha sida fakun ahaw calaa bayinatin bayino ahaw min amrika arrintaada waa i qayaantay iyo hoostiidaad ka baxday iyo waad iga dustay iyo ha idhihin adeero waa hadashay wax baad tidhi mana aamusayo nebi moxamed baan usoo sheegaa sal allau alayh wasalam haddaba ogo buu yidhi liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina fakun calaa bayinatin bayino iyo xujo cad ku sugnow haddaba min amrika madal shaabkii waa dhaqaaqay waa tegey cumer bin sacdin ahaa ila almasjid masaajidkii buu aaday masjidkii buu tegey wa akhbara اnabiy nebiguu u sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam bima samica wixii uu ka maqlay min min aljulaas bni suwaydin adeerkii julaas ibni suwayd fastabaqaahu waa reebay marka wuu baaqi yeelay alrasuulu salawaat ullaahi indahu calayhi cindahu agtiisa fadhiisaa laadinta wa arsala axadu qof oo asxaabihi asxaabtiisa kamida ayuu u diray liyadcuwa lahu julaas julaas loo soo waro maxaaba haddii la diro jidku uu qabtaayo u dilaawac sameeyaaba fadhiisaa lahay meeshaadi waa la fadhiisiiyey faastabqaahu ama fastabqaahu wuu baaqi yeelay wuxuu ku reebay alrasuulu salawaatu ullaahi calayhi cindahu agtiisuu ku reebay wa arsala wuxuu diray axad qof asxaabihi asxaabtiisa kamida liyadacuwa lahu si loogugu soo yeero rasuulka aljulaas baxjulaas iyo sooc buu yihi wamaa huwa kama soo wareegan ilaa qaliil wax yar maahane xataa jaaa julaas ilaa julaas uu yimid maaa dhici doona ilaa julaas uu yimid isla markiiba faxaya rasuul اlah rasuulka alluu salaamay aad buu salaamay ilaa saasay u badnaayeen idaa jaءaka اlmunaafiquun qaaluu nashhadu inaka larasuul waxaan qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay xaaladoodu aad bay u dhib badnayd way salaamayaan faxaya rasuul الlah salى الlahu عalيه wasalam wajalasa bayna yadayhi hortiisuu fadhiistay faqaala lahu الnabiyu nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku yidhi maa maqaalah orahdu maxay tahay samicahaa uu kaa maqlay minka xaggaaga cumeer bin sacad wadakara lahu rasuulku wuxuu u sheegay julaas maa qaalahu wixii uu yidhi hadalkan canugan yar kaa sheegayo ee cumayr ah waa maxay inaad saa iyo saa tiri xaalada faqaala wuxuu ihi kadaba calaya yaa rasuul allah iftara been waa ugu been abuuranaa been loowa canugaariska beentiisa waaye faqaala kadaba calaya waa igu kadibsaday yaa rasuul allah waftaraa waan igu been abuurtay buu yihi allaan maa saa dhahay qayluu bilaabay famaa tafawahad kama soo bixin afkayga afkayga kama soo bixin buu yidhi bishayin min daalik shay arrintaa ah waxaan uu ninkani canugan sheegaayo wax lamid ah afkayga ma soo marin waakhada asaxaabatu saxaabadu waxay bilaabeen yunqiluuna inay ku naqlinayaan inay ku wareejinayaan absaarum indhahooda bayna aljullaas iyo wafataahu cumer bin sacad jullaas iyo kii yaraa cumer bin sacad kaannahum waxaad moodaa yuriiduuna inay doonayaan markay labada midba eegayaan an yaqra'uu inay ka akhristaan calaa safxatay wajhihimaa wejigooda safxadiisa safxada wejiga inay ka akhristaan maa yukinuhu waxa ku qarsoon sadraahumaa laabahooda waxay laabahooda qarinayso ilan qofka wejigaa inta badan laga fiiriyaa marka waxbaa la baaraa la leeyahay wax saas weyn maya qofka manaxaya ama ma bodboode unba dhowr baraa la fiirfiirinaa la fiirfiirinaa adaa xadeekeen un baa la leeyahay saa darteed qofkan qalbigiisa waxa qarinaya inta badan wejiga un baa laga akhristaa wejigaa laga akhristaa saxaabadu ila ninkii weynaa ee laga soo hadalka laga soo sheegay hadduuba yidhi been waaye canugaana canug yar yahay dadkii marba kan bay fiiriyaan mar odagay fiiriyaan mar canugay fiirinayaan waxay rabaan bal inay wejiga ka akhristaan waxyaabaha ah, macallimiinta ardayga markuu casharka subaxa ka bixi karay haddii kale ise markii wuu fahmi karaa saasunbaa loo fiiriyaa markuu labo xaraf bilaababa iska fariisuliya waxaa taqaanid ma lehe wejiguu ka akhrisanayaa marka saa darteed nin maqaayad wax ka cunay hadduu dho lacagtii waa ku siiyey ninkii meesha fadhiyey kanuu leeya ma isiinin wejigiisa laga akhrisan karaa marka saa darteed waxay saxaabadu gudogaleen inay bilaabeen inay ku naqlinayaan oo ay ku guurguurinayaan kuna celcelinaya indhahooda waaqad asaxaabatu saxaabadu waxay guda yunaqiluuna inay ku naqlinayaanay ku gedgedinayaan absaarahum indhahooda bayna aljullaasi jullaas iyo wafataahu wiilkiisii cumeer bin sacad ahaa kaannahum sidii ayagoo yuriiduuna doonaya an yaqra'uu inay aqristaan calaa safxatay wajhihimaa wajhihimaa wajhayhimaa labadooda weji safxadeeda inay ka akristaan maa yukinhu sadrahumaa e, sadraahumaa laabahooda waxay qarinayso wajacadu waxay guda galeen dadkii yatahaamasuuna inay hugun hugunleeyaan yatahamasku waa hadalka hoos ah hmm, meesha dhe laba qofood isku dhiidhiibayso inay noqoto wajacaluu yatahaamasuuna inay hoos u hadlayaan dheh faqaala waaxidu mid baa yidhi oo min aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jiradu ay tahay min munaafiqiinta ka mid ah wuxuu yidhi fatan caaqon waa dhallinyaro iyo wiil caaq ahoo caasi ah abaa diiday ilaa an yusya inuu xumeeyo mooyaane liman axsana ilay qof wanaag ku sameeyey nin julaas oo kale ahoo munaafiq ah yaa soo booduu yidhi kana waxa waaye caaq waayo buu yidhi waa wiil caaq ah fatan caaq waa shaab iyo dhallinyaro caaq ahoo ah caasi waalidayn abaa wuu diiday ilaa an yusia inuu u xumaan gudo maahane uu xumaan u sameeyo liman axsana ilayhi qof xaggiisa wanaajiyey wa qaala alakharuuna kuwii kalena waxay dhaheen bal iska daa sidaa ma ahee innahu kani ghulaamun waa wiil nasha'a koray fii aacati اllaah ilaahay aacadiisa canugaana adeecitaan alluu ku koray wa ina qasamaati wajhihi wejigiisa muuqaalka ka muuqdana la latantiqu wuxuu ka hadlayaa uu dareemayaa uu soo saarayaa bisidqihi runtiisa kana runtuu dhow bay dheen qaarkoodna dadkiibaa saa humulhumun u sameeyeyo hoos baa lagula hadlay wa qaala alaakharuuna kuwo kale waxay dhaheen bal iska daa inuu canugan caasi yahe innahu ghulaamun waa wiil nasha a barbaaray oo koray fii taacati illaahi ilaahay ataacitaankiisuu ku koray waina qasamaati wajhihi muuqaalka wejigiisa ka muuqdana la tantiqu wuxuu ka muu waxaa ka muuqdo kuu ka marakacayaa uu ka hadlayaa bisidqihi runtiisa waltafata arasuulu rasuulku wuxuu eegay salawaatu ullaahi calayhi ilaa cumayr cumayr cumayr rasuulka saa u fiiriyey cunug yariis fara'aa wuxuu arkay wajahu wejigiisii qadixtaqanna isxiray bidami dhiig wiil aad u cadbacdam u ahaa marka uu xanaaqo qofka wejigiisa dhiig baa soo fadhiista marka gobol ka mid ah waa la dareemayaa xanaaqu aad buu dhib badan yahay ama qofku markuu caroodo fara'aa wajhahu wejigiisii qad ixtaqanna isxiray bidami dhiig waddumuucu ilintuna tataxadaru midraaran ayadoo xoog badan ay qubanayso min caynayn dhiisay ka soo daadanaysa midraar ayadoo ah xoog u daadanaysa fatatasaaqaday ku soo hoobanayso calaa khadayhi dhabanadiisa iyo wasadrihi laabtiisa canugii yaraa waa ooye ila wuxuu sameeye ma laha hadalkiyga been waayaa la yidhi ilmo waayo nin saas warkiisa u qaadaya ma laha ninkii weynaa ee soo koriyee hadalkii xaqiiqda ku hadluu ka soo tebiyey asoo isdhahaya ammaanadii gudo ilaahay ha qiyaanin rasuulka ha qiyaamin been loo la yidhi wax u furan male ina inuu ooyo maahani rasuulku mar allaala markuu saa u eegay waltafata arasuulu rasuulku wuu milicsaday salawaatu ullaahi calayhi ilaa cumayr cumeer xaggiisa ayuu milicsaday fara'aa wuxuu arkay wajhahu kii yaraa wejigiisii qad ixtaqanna isxiray bidemi dhiig waddumuucu idhintuna tataxadaru ay soo qubanayso amay tifqayso midraaran ayadoo midraar ahoo daadanaysa oo badan min caynayhi indhihiisa fatatasaaqatu ayna ku soo daadanaysa calaa khadayhi dhabadladiisiiyo wa sadrihi laabtiisa wahuwa yaquul odhanaya allaahumma ilaahayow anzil calaa nebiyika nebigaaga ku soo deji bayaanan wax cad bayaana maa dhe haddii kale bayaana maa takalamtu bihi wixii aan ihi caddaynteeda ilaw nabigaaga ku soo deji waa oyna waa madaluum allahuma wuu ku celiye ilaahayow anzil calىa nabiyak nebiyika nebigaaga bayaana maa takalamtu bihi wixii aan ihi oo aan u sheegay caddaynteeda ilaahayow ku soo deji wiilka markuu laba jeer sidaa yihi fandaraa julaas julaas baa jawaabay haddana hadalkii buu qaatay wa qaala wuxuu yidhi inamaa dakartuhu laka inamaa dakartuhu wixii aad uu kuu sheegay laka adiga yaa rasuul allah rasuulkii allow inamaa dheh shaygii dakartuhu aan xusay oo aan kuu sheegay laka adiga yaa rasuul allah rasuulkii allow huwa alxaqu run waayo buu yidhi beentiisu waa ninkaan igu been abuurana hadalkaas aan ku dhahay waa xaq in shi'ta haddaad doonta nebi moxamedow taxaalafnaa aan dhaarano bayna yaday kortaadaan ku dhaaran na dhaari buu yidhi na dhaari ayuu yidhi oo waan dhaaranaynaa hortaada isla markii intaan bal dhaarista la gaadhin wuu qabsaday wainii axlifu billaahi allaan ku dhaartay annii maa qultu shay-an ma dhihin waxba mimaa naqalahu wixii uu kuu keenay laka adiga cumeer ucmeer wixii cumeer uu kuu soo naqliyey ee uu kuu keenuu kuu soo guuriyey ilaahayaan ku dhaartee maba dhihin buu yidhi dhaar buu rafsiiye aad baa loo malaystay ama loo ogaaday marka in uu run sheegaayo asagoo nin weyn ah asagoo nin akhyaar ah asagoo nin sharaf leh ahaa haddana ilaahay magaciisii ku dhaartay subxaana watacaala wainii axlifu billaahi ani allan ku dhaartaye anii anigu maa qultu ma dhihin buu yidhi shay-an wax oo mimaa naqalahu wixii uu kuu soo guuriyey ama uu kuu soo sheegay uu kuu keenay laka adiga cumayr famaa in intahaa ma uusan dhammaynin min xalfihi dhaartiisa dhaartiisii maba dhammayninba wa akharad waxay guda gashay cuyuunu cuyuununnaasi dadka indhahooda tantaqilu inay ka guurayso canhu xaggiisa khalaas ninkaani indhihii dadka way ka soo guureen ilaa cumeer bin sacdin baa loo soo guuray haddana dadkii markay saa u qanceen oo ninkan dhaartii uu dhammeeyey indhihii dadka ay haddana cumeer ku soo duuleen oo ay ku soo wada duween oo ay leeyihin canugu uu been sheegay xataa hashiyat waxaa qabtay rasuula اllahi salawaatu اllahi wasalaamu calayh asakiinatu xasilooni baa qabatay sala اllahu calayh wasalam nebiga marka waxyiga uu ku soo degaayo ma dhaqaaqi jirin sala اllahu calayh wasalam waxbaa qaban jiray culays baa kori jiray sala allahu calayh wasalam faras hadduu saaran yaha faras kuma socon jirin nin saxaabi baa wuxuu yidhi lugtayda ayaa lugta nebiga dul saarnayd maalin aayad lagu soo dejinayay nebiga wixii qaban jira marka waxyuu qabanayaa qabtay lugteeda waxaad mooday qadragtu inay burburayso ama dhulka hoos usii gelayso culayska oo waxyigu saaran yahay darteed caaisha waxay tiri radia allahu canha markii lagu been abuurtay qiso dheer bay ahayd nebiga waxaa qabtay wixii qaban jiray marka waxay kusoo degaayo minalburxaa'i dhidid ah maalin shataay ahaydoo xagaa ah oo qabow jiro waxaa ka soo daadanaya dhidid aad u malayso luulka oo kale xabad kasta saasuu uga soo daadanaya ina sanulqi calayka qawla aqiila hadal culus baan kugu soo dejinana budha ilah subxaana wa tacaala ma sahlana qur'aanka nebigu waa istaagi jiray sal allau alah wasalam xataa suriya ilaa laga faydo wixii haayey markaasuu hadlaa markaasuu dhaqaaqayaa markaasaa wuxuu dhahaya uu dhahayaa inta kale wuu aaminsan yahay sala allahu calayh wasalam xataa khashiyat rasuula allah ilaa rasuulka alla salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ay qabatay asakiinatu xasiloonidii macarafa asaxaaba saxaabadu waxay garteenay ogaadeen annahu lwaxyu inuu waxyi yimid haddaa la kala baxayaa inuu waxyi yimid bay fahmeen oo ay ogaadeen falazimuu waxay laazimeen amaakinahum meelahoodii nin walba fadhigiisi u xajistay say noqon doontaa arrintu wasakanad waxaa xasilay jawaarixuhum jawaarixdoodii dhaqdhaqaaqii baa istaagay walaadu waxay magan bisumti ams muguntii iyo ninaa saan yiri iyo ninaa ka dhahay iyo waa dhammaatay xaq baa imaanaya wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl xaq baan soo dejinay xaq buu nala soo degay waa la wada aamusay annahu lwaxy falazimuu waxay laazimeen amaakinahum markay amaakintoodii meelay fadhiyeen wasakanad waxa xasishay jawaarixuhum xibnahoodii ama jawaarixdoodii walaadu waxay magan galeen bisumt ams qof walba waxuu sugayaa uu dhegtaagaa waxiga imaan doona watacallaqad waxay ku dhegtay amay qabsatay absaaru indhahoodii biاnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam julaasna waa laga soo wareegay cumeerna waa laga soo wareegay allaha xaqa xaqa soo dejinaya nebi moxamed lagu soo dejinaayo iyo dadkao dhan wada dhugtinay eegeen wahunaa dahara alkhawf meeshaasaa cabsi ka soo baxday markaa qof ayaa daahiray iyo walwajalu naxdin cala aljullaas jullaas waxaa ku bilowdba ka soo daahiray wajal waa naxdin khawfkuna waa cabsi wabada'a wuxuu bilaabay atalahufi wuxuu bilaabay sugid la'aan sugid sugnaan la'aan ama sugid la'aan buu bilaabay iyo wuxuu bilaabay sugid la'aan iyo watashuuqi hanqaltaag calaa cumayrin cumayr xaggii wadalla waxay ahaadeen aljamiicu dadkii oo dhanna kadalika sidaa waa la sugi la'yahay xataa surya ilaa laga fayday can rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii haayey ee waxyi ah fatalaa wuxuu akhriyey qowluhu jala wacaza ilahay aayadiisii baa soo degay subxaana wa tacaala labadaa nin baa la rabaa in la kala saaroo la kala bixiyo yaxlifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan idinjulaas baa laga bilaabay asaa dhaartay yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaysan dhihin hadalkii canugu yaraa sheegay inaysan dhihin yay ku dhaaranayaan walaqad qaaluu waxay ku hadleen oo ay dhaheen kelimat alkufri kelimo gaalnimo buu dhaha subxaana watacaala moxamed wuxuu sheegaayo oo nebinimo hadday run tahay dameera iga fiican ah hadal gaalnimoa ah waay kufri bay ku hadleen buu dhaha ila subxaana watacaala walaqad qaaluu kalimata alkufr wa kafaruu way kufriyeen bacda islaamihim islaamnimadoodii kadib yay kufriyeen ila islaamku waa markii hore ilaa qawlihi tacaala laga gaaro fain yatuubuu yaku khayr maxaa ku xigay wahamuu bima lam yanaalu wahamuu waxay damceen ilaa meeshana uguma qorin waxay damceen waxaysan gaaraynin wamaa naqamuu ku ceebayn maayaan ilaa an agnaahum اllahu warasuuluhu min fadlihi fadligiisa fain yatuubuu marka hadday towba keenaan yaku toobakeenkaasaa khayran lahum u khayr badan ayaga weli u furan tahay albaabkii hadday tooba keenaan waa u khayr badan tahay wain yatawallow hadday sajeestaan yucadibhum اllahu ilaahay waa cadaabayaa cadaaban cadaab aliiman ee xanuun badan fi اdunyaa nooma qorna soo maha fi اdunyaa buu ku cadaabaa ilaahay iyo alaakhirati aakhiro wamaa lahum fi اlardi min waliyin walaa nasiir arladana wax weli wax u gargaara labadaba uma sugnaanin faاrtacadda waxaa boodbooday aljallaas min hawli maa samica wuu cabsay macnaha wuu argagaxay wadnihiisii o dhan baa boodbooday hawlka iyo waxa weyn uu maqlay wa kaana wuxuu ahaa yancaqidu lisaanahu carabkiisa mid gunud noqday min aljaزci argagax daraaddeed wuu hadli waayey uma اltafata ilىa rasuuli اllaahi rasuulkii alluu eegay wa qaala wuxuu dhaha waa nin ilaahay khayr la doonaye bal atuubu yaa rasuula الlah bal atuubu waa tooba keenaa rasuulkii allah oo ilaahay baa yidhi fain yatuubuu yaku khayra lahum toobakeenkaasaa u khayr badan sadaqa cumayr yaa rasuul allah wakuntu min alkaadibiin cumayr runtii waana beenaalayaashan ka mid ahay ilaa wixii baa lagu qabta ninkii maan canug yariska <laughs> u dhammayn lahaa ilaahay yaa waxyi ku qabtay subxaana wa tacaala sadaqa cumayr cumayr run loo waaye yaa rasuul allah wakuntu min alkaadibiin ana ka mid ahay as'al allah ilaah waxaan weydiisanayaa buu yidhi an yuqbala tawbatii inuu toobadeyda aqbalo an yaqbala inuu aqbala tawbatii toobadeyda jucilat waa la yeelay fidaaka yaa rasuul allah furashadeydaa lagu yeelay rasuulkii allo wa hunaa meeshaasuu tawajaha rasuulu salawaatu ullaahi calayh wuxuu u jihaystay ila alfata cumar bin sacaad faidaa dumuucu farax ilintii farxadda haddana eh, ilintii farxadda ayaa tubalilu ka qubanaysa wejah wejigiisa mushriqi ifahyey binuuri اiimaan maantao dhan murugu la oynaay midraar ayadoo ilintiisa ilaahayo ilaahayo u lahaa ilaahay baa maqlay subxaana wa tacaala oo ajiibay intaa kadib waa kanaa rasuulka haddana eegay haddaa markuu rasuulku eegay wejigiisa waxaa ka muuqday ilin murugyo haddana wahunaa tawajaha rasuul salawaat اllaahi calayh lalfata cumar ibn sacad faidaa dumuucu lfarax tuballil waxay qoyday wajhahu wejigiisii almushriqi ifahayay binuuri اliimaan famadda arasuulu yadda shariif rasuulka gacantiisii qiimaha badneed yuu ilaa uduna dhegtiisii u taagay wa amsakahaa birifqin si rifqi u qabtay tartiib wa qaala wuxuu yihi wafat udunuka yaa gulaam maa samicta wasadaqaka rabbuka rabbigaa wuu ku run sheegay dhegtaadiina way oofisay oo run bay noqotay waxay maqashay canugan yariiska aho wasadaqaka wuu ku run sheegay rabbuka rabbigaa wuu ku rumeeyey hadalkaaga caada ljulaas julaas wuxuu ku soo noqday ilaa xadiirati islaami xerada islaamkuu kusoo laabtay haddana falilaahi alxamdu xiradii islaamkuu ku soo noqday waxasuna islaamuhu islaamkiisiina wuu wanaagsanaaday waqad carafa asaxaabatu saxaabadu waxay ku aqoonsadeen salaaxa xaalihi xaalkiisa inuu wanaagsanaaday mimaa kaana yuqdiihi wixii uu siin jiray calaa cumayr oo min birin wanaag ah wixii uu siin jiray oo wanaagu dib ugu bilaabay waqad kaana cumayr aan dhehe ninka la yidhaahdo julaas kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda kulamaa dukira cumayr mar kastoo cumayr la sheego jazaahu اllahu canii khayra kaasaa ilaahay xaggayga khayr ha ka siiya buu dhihi jiray ilaahay xaggayga khayr ha uga abaalgudo faqad anqadanii min alkufri gaalnimuu iga badbaadiyey cumayr wallahi gaalnimuu iga badbaadiyey wa actaqa wuxuu ka xoreeyey raqabatii qoorteyda min annaari naartu iga xoreey buu dhihi jiray mar kastoo qof cumeer dhaa markuu maqlo ducadaas horu wici jiray wuxuu ohan jiray jazaahu اllahu ilaahay ha jaasiyo canii xaggayga khayran khayr allah uga jaasiyo faqad anqadanii wuxuu iga badbaadiyey cumayr min alkufri gaalnimo oo actaqa wuxuu ka xoreeyey raqabatii qorteyda min annaari naarta wabacd intaa kadib falaysat ma ahaanin haadihi midaani awda'a suurati fii xayaati اlgulaam midda ugu iftiinka badan suurada iyo qaabka noloshii wiilkii aلsaxaabiy saxaabiga ahaa cumeer ibnu sacad walaa ashaddahaa tan ugu daran ta'alluqan xagga biriqa iyo iftiinkana noloshiisu intaa ma aha canugaa intaad aragteen ad la yaabteen keliya kuma sugna wa inamaa fii xayaatihi noloshiisa min asuwari qaab kalaa jira maa huwa azhaa waajmal middaa ka qurux badan oo ka fiican ayaa jirta waay midaan hadda la yaaban tihiin waxa uu leeyahay qiso iyo suwar iyo qaab kaloo taa ka qurux badan wa bacdu intaa kadib falaysad ma ahaanin haadihi midani awdaca suurati fii xayaati اlghulaami midda ugu iftiinka badan ama midda ugu nuurka badan dheh fii xayaati noloshii algulaami canugii asaxaabiyi saxaabiga ahaa cumeer bin sacdin walaa ashaddihaa ta'alluqan xagga iftiinka mid uga darantaa keliya ma ahayn wa inama fii xayaatihi noloshiisu min asuwari qaab kalay leedahay maa huwa kaasoo asaga ashaa ka qurux badan wa ajmala ka dhalaal badan oo ka sii fiican fa ila liqaa'in aakhar kulan dambe oo wacan maca cumayr bin sacad fii shabaabihi markuu dhallinyarada ahaa haddana fa ilaa liqaa'in aqar wuxuu la jeedaa isla asagaa noo soo noqon doona habeen dambe haddii rabbi idma subxaana wa tacaala fa ilaa liqaa'in aakhara kulan dambe oo wacanoo xiiso leh maca cumeer bin sacad fii shabaabihi iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala cawa samaysa inoo joogto wabilaahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam